تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wddiin sala allahu waslama wbaaraka ancama calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin eh, maanta waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala eh, kitaabkii labaad ee fanigii fiqhiga la yidhaahdo safiinatu najaati kitaabkii horeaan soo dhigana wuxuu ahaa safiinatu salaati kitaabkana safiinatu najaat sida muuqata waa xagga magaciisaga mid yihiin waa doontii badbaadada shiikha kitaabka qoray haddaan xog yar ka bixinno sheikhu raximah allahu tacaala magaciisa waxaa la yidhaahdaa saalim ibni cabdillaahi ibni sacd ibni cabdillaahi ibni sumeyr alxadrami shaafici caalim buu ahaa runtii dadka diinta bara qaadi buu ahaa siyaasi buu ahaa iyo khabiir ku takhasusay arrimaha caskarta wuxuu ku dhashay eh, waadi xadramowt tuulooyinkaas mid ka mid ah cilmigaas wuxuu ka qaatay sheikhu raximah allahu tacaala aabihiis sida lasoo rarayo eh, baa ugu horeysay baa ka wadaa eh, aabihii kadibna culimo badan buu ka qaatay cilmigu bilaabay waxa ugu horeeyey qur-aanka barashadiisa oo runtii uu sugay sheikhu raximah allahu tacaala kadibna uu ku noqday inuu ku mashquulo qur-aanka dhigidiisii iyo dadaalkeedii kadibna sheikhu wuxuu uga soo gudbay diinta kala barashadeedii taas uu ka bilaabay inuu ka barto aabihiis raximahum allahu tacaala kadibna culimo badan ayuu wax ka bartay ilaa uu noqday faqiih magaranaysaa bulshadii ku xeernay anfacay arrimo badanna ka anfacay adduuniya aakhiraba sheekhu cilmiga faafintiisa buu u qalab qaatay oo uxadxaytay arday fara badan buu alla subxaana wa tacaala ugu deeqay oo bari iyo galbeedba oga timid xalka markii laga tago sheikhu raxima allahu tacaala wuxuu lahaa dhinacyada kale nin wuxuu ahaa ku dhex jira ma garanaysaa xagga siyaasadda oo magaranaysaa mushaawara lala sameeyo mushaarakaad iyo magaranaysaa ku lahaa siyaasadda khibradna u lahaa arrimaha askarta oo waxaaba dhici jirtay magaranaysaa in marka qaarkood loo doorto oo dowladdii markaa ka jidhay meeshaas iyo maanta uu joogay inay u doorato in badan oo ka mida ah, magaranaysaa qalabkii dagaalada ee lasoo gedi jiray in lasoo gado oo hindiya iyo waxyaabihii meelihii la halmaanay laga soo gado shiikha in badan in loo dhiibi jiray mashruucaas oo asaguu soo qaban jiray oo soo gedi jiray oo keeni jiray halkaa marka waxaad tilmaamaysaa dee nin dhinacas lagu halleeyey inuu ahaa nin magaranaysaa shaqadaas khabiirku ah kadib waxaa loo doortay la taliye inuu noqdo suldaankii markaa joogay halka cabdullahi bni muxsin lihi jiray halkaa markay baashu maraysay adigu sheekh raximah llahu tacaala way isfahmi waayeen wixii intaa ka dambeeyey dowladdii markaa jiray shiikhuu safariyaa abuu galay dhinacaas iyo indunuusiya buu aaday halkaas ayaa aakhiru cumrihii ay ahayd meeshii la dhihi jiray bilaadu jaawa jaawa la dhihi jiray kun laba boqol dobaatan kooda ayuu ku dhintay raximah tacaala sheikhu kitaab buu qoray kan maanta aan hayna ayaa ka mid ah kitaabkii sheikh raximah tacaala kitaabkan safiinatun safiinatu najaati baa la yidhaahdaa mima yajibu cala alcabdi limawlaahu kani waa safiinatu najaati doontii badbaadada fii maa shay bay ku saabsan tahay matnigan uu ku saabsan yahay yajibu ku waajibay cala alcabdi addoonkii limowlaahuna ugu waajibay oo mowlihiisa uu ku leeyahay yacnii cibaadaadkii iyo waxyaabihii subxaana alle subxaana wa tacaala uu ku lahaa qofka muslimka ah ayaa ma garanaysaa qofkii muslimka ahaa la barayaa wey calaa madhab alimaami shaafici ayayna ku soconaysaa raximah llahu tacaala madhabkii imaamu shaafici iyo fiqhigii uu salka u dhigay ayaanu insha allahu dhigi doonaa buu sheikhu yidhi kitaabkuna ku saabsan yahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fidiin sheikh wuxuu ka bilaabi doonaa markaa bisinka kadibna dhowr mulakhasa oo koobanoo caqiidaha buu geli doonaa kadibna fiqigii buu gelayaa wuxuu yii sheekhu raximah allahu tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu mahad lilaahi allaa ayaa iska leh rabbi alcaalamiina allihii uunkan oo dhan rabbiga u ahaa wa bihi alla ayaa nastaciinu ma garanaysaa kaalmaysanaynaa aan u kaalmaysanaynaa calaa umuuri diin calaa umuuri dunyaa waddiini umuurta adduunyo iyo kuwa diintaba wsala allaahu allaha u naxariisto wasalama allaha nabadgeliyo calaa sayidinaa sayidkeeni muxammadin ahaa khaatami nnebiyiina nebiyada kii lagu khatimay ahaa asaga iyo wa aalihii ehelkiisa iyo wa saxbihii iyo asxaabtiisa ajmaciina dhammaantood walaa xawla xeelad ma lihin walaa quwata awoodna ma hayno xeelad aan magaranaysaa dhibaatooyinka iyo magaranaysaa macaasida aan isaga leexino iyo awood khayrka iyo barwaaqada aan ku doonani ma hayno ilaa billaahi ilaa bimacuunat illaah kaalmada alla mooyaane allihii alcaliyi ahaa alcadiima ee weynaa faslun haadaa kani faasilun limaa madaa wamaa ya'ti waa faslun ereygaas macnaheeda waxaa weeye qofku inuu eh, markuu faslun leeyahay macnaheeda tahay xogtii hore iyo xogkii dambe ayaa kala duwan waxay kala saaraysaa limaa madaa wixii tegaya wamaa ya'ti waxa soo socda arkaan islaami arkaan lislaami khamsatun arkaanta islaamku waa shan shahaadatu an laa ilaaha ila allah alla mooyaane cid kale in aan la caabudin qirid la qirayo wa anna muxamedan nebi muxamedna rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay in la qirayo wa iqaamu asalaati salaada oogideedii wa iitaa'u asakaati sakadii bixinteedii wa sawmu ramadaana ramadaan in soonkeedii wa beyti iyo beytka in la xajiyo man baa xajinaya istidaaca awooday ilayhi xajka iyo beytka sabiilan waddo uu u maro marka sabiilku nabigaa tilmaamay calayhi isalatu salaam wuxuu yidhi azaadu waraaxila sahaydii qofku uu watay iyo gaadiidkii uu raaci lahaaba sabiil laga wadaa faslun haadaa kani faasilun limaa mada wamaa ya'ti weeyaane wuxuu fasal u yahay fii arkaanil iimaani tiirarkii iimaanka arkaanul iimaani sittatun iimaanka tiirarkiisu lix weey an tu'mina waa inaad rumaysaa billaahi alle iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa iyo wa kutubihii kutubtiisa inaad rumaysa weeye wa rusulihii rusushu alla soo diray dhammaantood iyo walyowmi wabilyowmi alaakhir iyo maalinka aakhiro iyo wabilqadari qadarkii khayrihi kiisii wacnaa iyo washarihii kiisii xumaaba min allaahi inay ka ahaadeen tacaalaa sareeye wa fii macnaka ee faslun wa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa macnahe waxa weeye laa macbuuda bixaqin cid ma garanaysaa xaq lagu caabudo ma jidho lwujuudi adduunka la nool yahay ila allaahu alla mooyaane cid kale oo xaq lagu caabudaya ma jidho faslun marka halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu raxmatala kitaabu dahaara uu ka bilaabayaayo wuxuu leeyahay sheekhu raxima allahu tacaala waxaan kitaabu dahaara ugu horeysiinaynaa qofku inuu ogaado calaamaat lbuluuq faslun fii calaamaati lbuluuq calaamadaha qaangaarka qofka tilmaamaya buu fasl u yahay kani calaamad marka la helo hebel qaangaar weeye baa la dhahayaa calaamaatu lbuluuqi halaaatun halaathun saddex weeyaan kow tamaamu khamsa cashrata sanatan dhammaystir la dhammaystirto qofku uu dhammaystirto uu gaaro khamsa cashrata sanatan shan iyo toban sano qofki inuu gaaro fi dikri qofkii labka haya wal unthaa labadaasba waa iska lehe walixtiraam iyo qofku inuu riyoodo fi fidakari walunthaa baa iska leh marka shan iyo tobanka sanoo la gaarayo waxaa lagu tirsanayaa dayaxa weeye dayaxa la tirsanayaa qof marka waxaa fiican marka uu dhasho in loo qoro taariikhda jiriyada u dhashay ixtiraamkii qofku inuu isku riyoodo ama biyihii magaranaysaa taranka ama shahwada inay ka yimaadaan labkii iyo dumarkiiba litisci siniina sagaal sana markii la gaaro marka erayada fiqigu tilmaamo macno weyn baa ku jira marka wuxuu leeyahay litisci siniin yani sagaal sano markuu gaaro qofku iyo wixii kadambe ka horeeya ilaa ka dambeeya ilaa shan iyo toban sano intuusan qaangaarkii hore aan laga helin haddii qofku isku riyoodo markaas qofkaas qaangaar weya hadduu sideed sano sagaal sano wax ka yar sideed sano sideed sano iyo baryo wixii la halmaala uu ku arko maxaan leenahay qaangaar maaha wax kale waxan walxaydu qoftii inaa xaysho dhiig hesho fil unthaa qoftii dumarka ahayd tisci siniin markay sagaal sano jidho iyadoona sagaal wixii ka horeeya haddii dhiiggii waxyaabahaas lamid ay ka yimaadaan qoftaas ma dhahayno waa xayd dhihimayna waxaan leenahay qoftaasi wax kale weeye ayaan leenahay weeyaan faslun shuruudu ijzaai alxajari dhagaxii lagu istinjoonayo laisku nadiifinayo shuruuddiisi fil istinjaa'i markii la isnadiifinayo shuruudu izaa'il xajari amaaniyatun waa sideed sideed shardi markii la helo ayaa waxaan dhahaynaa dhagaxan inaad isticmaasho oo aad wasakhdii isxaaradii iyo kaadidii isaga tirto ayaa lagu ogolaanaya kow an yakuuna waa inuu ahaadaa bialaaati axjaarin saddex masaxaad qofkaasi waa inuu masaxaa maxalkii ma garanaysaa qashinku iyo najaasadu ay kasoo baxday hadduu dhagax dheer dhagax weyn isticmaalayo saddexdii geeska isticmaalo dhagaxii haduu maradii uu isticmaalayey ama softigii uu isticmaalayey ma garanaysaa meeshuu qashinka kaga tira maahee meelihii kale uu ka isticmaalayo meeshan waxaa ugu yahay saddex jeer in la masaxo koow wa an yunqiya almaxalla meeshii wax ka soo baxayeenna waa in la nadiifiyaa nadiifin yunqiya waa in la nadiifiyaa almaxalla meeshii magaranaysaa saxarada ee kaayadu ka soo baxayeen waa in ayadan la nadiifiyaa oo muxuu le ka wadaa haddii saddexdii waajibka ahayd meesha nadiif ku noqon weydo shiikhoo saddex baa masaxay waa kasii tegayaa ma jidho waa inaad masaxdaa haddana warkaa ma ku dhacay ilaa meeshii aad nadiif ka dhigaysid wa an yajifa waana inuusan qalalin oo angegin annajasu najaasadii meesha ku taallay yah waa inaysan qalalin oo adkaan haddii najaasadii kaadidii qofka ka soo baxday ay meesha ku qalashay iyadoo aan laga dhaqin dee in la tirtiro meel qallalan maxay sheegaysaa waxba sheegi mayso marka maxaa waajib noqonaya in biyo la isticmaalo softigan iyo dhagaxan la isticmaalayaah wax qoyeen oo ma garanaysaa aan angegin waa in loo isticmaalaa wa anlaa yantaqila qofkii waa inuusan kacakicin de qofkii kacakicid oo isagu la yimi waa inaysan kaadidii iyo najaasadii meeshaas ka soo baxda aysan dartii ku faafin yantaqila maxaa weeye dhirtii waa inaysan u faafin asagaa kackacay waafaham kackicidii uu kackacay darteed waa inaysan u faafin hee najaasadii soo baxday wa anlaa yantaqiya waa inaysan guurguurin waaya maxay kaloo noqon kartaa wa anlaa yantaqila waa in ayadii qashinkii soo baxay saxaradii iyo kaadidii iska dhaho wixii soo baxay oo labada wada ka soo baxay intay farabataan intii ay kasoo baxeen waa inaysan dhaafin warkaama ku dhacay hadday dhaafaan kaa'idahadday badatay kadibna ay soo dhaafteen intii ay kasoo baxday oo ay soo gaadhay magaranaysaa cawradii qeybaheedii kale markaas dee waxay noqonaysaa in biyo la isticmaalo oo dhagixi lama isticmaali karo saxaradii qofka wuxuu magaranaysaa dhigayay haddii ay farabadato iyo dee caloosha xanuunaysay kadibna uu furmay kadibna aaq fara badan ee bahashi gaadhay markaa waxaan leenahay shiikhow biyo isticmaal dhagaxaan iyo softigan waxba hee kaa tiri mayaane intii kasoo baxda hadday soo dhaafto waxay la mid tahay sidii mid gaadhay gacantaas oo kale gacanta hadday wax gaadhaan najaaso softi mau tiraya malaaga cifniya softigan isaga tira maya waa inaan dhaqdo soo maa marka meeshii wuxuu kasoo baxeen hadday bahashu dhaafto waxay la mid tahay sidii in xaggaa soo gaadho oo kale xaggaa wixii najaaso gaaran maxaa lagu sameeyaa biyaha lagu dhaqaa wey warkama ku dhacay marka diintu waxay intay ogolaatay waxa weeye inta meesha ay kasoo baxayaan in na loogu siiyey fudayd iyo sahlanaan inaan waxa biyahaan ku daahirin karno wa anlaa yujaawisa waana inaysan walaa yaraa walaa yatra'a waa inuusan kusoo garin waa inuusan kusoo kordhin kusoo kordhin calayhi najaasadii meesha ku taalay aakharu wax kale waa inaysan wax kale lagu darin oo wax kale aan lagu darin maxaa laga wadaa najaasadii ee qofka ka soo baxday haddii biyihii hadda casrigan waxaa lagu fadhiistaa saxamo soo muxuu ahaa kursiyo soomaa suulida kursiyaha lagu samaystay kursiga suuligan soo taagan waa kursi caadiya qof marka markuu saxarooda ama kaadiyo waxaa dhici karta biyihii suluga ku jiray inay kusoo boodaan soo maah oo ay qofkii jirkiisa soo taabtaan taasoo kale maxay noqon kartaa waxaan waa ajnabi ka ahaayeen soo maa ah? biyahan meesha yaalay qofka markay kusoo daataan oo taabtaan ama jirkii ay soo gaaraan walaa yadraa ajnabiyun ajnabi wey biyahani wax isaga ka soo baxay maah tamshiihu diidi marka waa taas waa in najaasadii qofka ka soo baxday wax dheeraad ku ah aysan kusoo kordhin ama cid kalaa ka timaado ama hee biyo isku daadiyey oo meeshii tirtiri waaya biyo ka yaraaday oo meeshii nadiifin waayaa noqoteen walaa yadra'a calayhi ajni aakharu wa anlaa yujaawisa waa inaysan iskeeda u dhaafin safxatahu safxadiisi safxadiisi safxa waxa weye qofku markuu saa u istaago labada baryood intays qabsanaysa baa safxa la yidhahdaa warkaa ku dhacay maahan intaa inaysan dhaafin wa xashafatahu hadduu nin ahaana dikarkii intiisa hore waa inaysan kaadidu dhaafin warkaama ku dhacay wa anlaa yusiibahu waana in uusan magaranaysaa ku darin ama najaasadii inaysan taaban maaun biyo inaysan taaban yani muxuu ka wadaa biyo yar buu haysta wuxuu yidhi kuwaan isaga dhaq biyi ku filnaan waayey meeshii najaasadiina ma dhaqin biyana waa taabteen soo maah markaasoo kale maxaan leenaha xaggee bay gelaysaa ajnabi bay noqonaysaa biyo wax dheeraada meesha ku yimaado marka biyo kale shiikhoo doono biyo doono xaanshiyahan waxba hee kaa daahirin mayaane wa an takuuna waa inay yihiin alaxjaaru dhagaxuunta iyo xaanshiyaha iyo softiga la isticmaalayo daahiratan daahir waa inay yihiin ha nadiif waa inay yihiin waa inaysan najaasa ayago markii horeysan lahayn markaabaa ku dhacay soo maa intaa markii laga helo waxaan leenahay dhagaxaas waa la isticmaali karaa dhagaxaas hee waa la isticmaali karaa ama softiga waa la isticmaali karaa qofkii marka uu soo istinjooday suurigii buu kasoo dhammaaday maxaa ugu xiga inuu weesaysto dee waatan tan markaa faslun furuudu lwuduu'i sittatun furuudu lwuduu'i weesada waxyaabaha waajibka ka ahi sittatun waa lix lixdana waajibka ah yani lixdan kamid haddaa ka tagtid weesu kuma jidho kow alawal anniyatu in la niyeysto in la niyeysto qofkan inuu weeseysanayo inuu niyeysto waay maxaa la niyeysanaya dhowr arrimood inuu weeseysanayo soo maahayn weese jabkii inuu isa koryeelayo waa inuu niyeystaan athaanii arrinka labaad ghaslul wejhi wejigii inuu dhaqo waay wejigaan waa soo sheegna intuu ahaa soo maahayn waa intaad intuu ka bilaabanayso ilaa laftagarka ilaa labada dhegood inta inta ka dhexaysa hadduusan dhaqin weesoo ma jirto waa inuu lugtaa maraya hadduu soo ogaado inuusan intaas dhaqin waa inuu dib usoo laabtaa wejiga isfacan u dhaqaa kadibna wixii ka dambeeyey xaga kama jiraane hadda leynka oo cusub bilaabaa waaya athaalitu waxa weye qasulyadayn labada gacmood in la dhaqo macal murfiqayna ilaa suxullada lagu darayo ayadan waan soo sheegnay waxaa waajib sii noqonaya in xoogaa la sii dhaafiyo si ma garanaysaa loo sii hubsado in meeshii si loo dhaqay kitaabkii hore sifican ugu sheegan araabicu shardiga eh, runi afaraad masxu shayin in wax laga masaxo min ara'si madaxii madaxa wax ka mida in la masaxa waa waajib kulligii in la masaxaana waa sunne waa arki doonaa marka wixii qaybtii la masaxaya waa laba mid ah haragii inay tahay qofkii timaba lahaynba in haraggii wax laga masaxo ama hee tintii wax laga masaxo soo ma ahan tinta marka marka la masaxayo shardi bay lahayd shardigeediyaa sheegaya ya salaam tintaasi waa inaysan hee markii la jiido madaxa xadkiisa waa inaysan ka baxayn haddii madaxa xadkiisa tintu ka baxayso meelahaas tin joogta aad ah, afka kasoo masaxdo meeshan aa masaxday madaxii xaggan buu ahaaya xaggan madaxii maaha warkaama ku dhacay marka xadkii madaxa waa inay tinta ku jidhaa kitaabtu way isbuuxinayaan kitaabtu waa ina isla wadataa waxbaa lagu darayaa kii hore wax lagugu darayaa waxbaa wax lagu dhisayaa maahan kitaab cusub maaha kani midkaa soo dhigatay baa xoogaa lagugu siyaadinayaa kii hore meel baahsaneed baa lagu soo ururinayaa xoogaa yaroo aan ku jirin baa lagugu darayaa shuruudkii hore ma garanaysaa jumlo ahayd baa lagu tafaariiqeynayaa waxa marka waa inaad isugu muraajacaysaa darsiga waayahay shardiga shanaad waxaa arrinka shanaad oo waajibka waxa weeye qaslu rijlayni labada lugood in la dhaqo macal kacbayni ilaa canqawyada la dhaqayo canqawga marka waa la dhaqayaa asaga waa in asaga la dhaqaa oo la xoogaa asaadisu waxay atartiibu insaan loo kala horeysiiyo inhee sidaa loo kala horeysiiyo ayaa waajib ah lasoo niyeysto wejiga lasoo masaxo leenkasaa loo soo hayo lixdaa marka kii shalay kitaabkan soo dhameenay hadal fara badan buu soo udhigayay niyadda waa insaa la sameeyaa wejiga waa insaa soo maahayn kan muxuu sameeye wuu soo uruuriye marka kan muxuu ku fiican yaha si laga xifdiyo anniya qasl wejh qasl yadayn kida way kooban tahay soo maa insaan loo qabtaa laraa marka faslu niyad maxaa la dhahaa anniyatu niyadii niyad haddaa maqashid qasdu shayi shay in loo kaso weye shay in loo dhaqaaqo shay in niyadda lagu qabsado iska dheh muqtarinan adoo shayga la xiriirinaya bificlihi samayntiisa shay inaad qalbiga ku qabato inaad samaynayso kadibna aad kuwa dhaqaaqdo baa niyad la yidhaahdaa yaa waxbama ku dhacay saddex arrimood baa meeshan imaanaya qofka asagoo niyad waxba ku hay inuu iska dhaqaaqo inuu shayga niyadda ku qabso uusan u dhaqaaqin samayntiis iyo inuu isku daro shayga niyaddiina ku qabto ficilkiina sameeyo soo maa qofkii inuu niyaddii wixii ku qabto ficilkiina sameeyo ficilkiina u dhaqaaqo samayntiisa maxaa loo yaqaanaa anniyatu baa la dhahaa waa niyeysan waxaa weeye salaadii inaan tukanaa niyeystay waanaad takbiirtiina waa wadaaba allah akbartaan ku jira shaqadii baan hayaa haddaa wixii aad samaysid adoo magaranaysaa maahsan iyaduna meesha kuma wejidhaba kuma tirsanaa warkaama ku dhacay yaah marka wuxuu ku leeyahay sheikhu raximahullah niyo waxaa la dhahaa qasdu shay shay in loo kaso shay in hee qalbiga lagu qabsado muqtarinan adoo la xiriirinaya sheegaa qalbiga gashatay bificlihi samayntiisa wa maxaluhaa meesha niyadda lagu qabtaayee alqalbu qalbiga wey qalbiga niyadda laga xirtaa watalaffudu biha in lagu dhawaaqo adoo niyaddii qalbiga ku haysta inaad afka kaga dhawaaqdaana oo niyaddii qalbiga ku xoojisaana sunnatun sunno weeye buu ku yidhi marka waxa asalka ahi waa in qalbiga lagu qabto niyadda haddaas leedahay armay kaafigataa hadalka hadal haddaa ku xoojisana oraa weeseysanaya waxaa niyeysanaa weeseysto haddaa ku xoojisana sunnatun weeye buu ku yidhi laakiinse asalku waxa weeye adoo aan qalbiga ku hay inaad iska hadashaa ayado meesha kuma jidho waa in qalbiga lagu soo xidhaa haddaa ku dhawaaqaysidna magaranaysaa sunnaay kuu noqonaysa waa waqtuhaa waqtiga niyada la qabsanayo niyada weesada waqtiga la qabsanayo niyada weesada maxay tahay yah qalbiga waxaa ka sharanaysaa inaad weysaysanaysid alwuduu inaad qabsanaysid ama maxaa qalbiga ka sharanaysaa weyse jabkii weesadii kaa jabnayd inaad hee cusboonaysinaysid maxaa gashan kartaa inaad salaad u weysaysanayso qur-aan inaad akrinaya inaad weysaysanayso warkaa waa ku dhacay soo maa qur-aan inaad taabanaya ama qaadayaan ka wadaa waka waay waqtuhaa watiga waqtiga niyadu waxaa weeye cinda gasli awali jus-in qaybta ugu horeysa markaa aad dhaqaysid milo weji wejiga wejiga qaybta ugu horeysa markaa biyaha soo qaadato aad dhaqaysid waa inaa niyadda kugu jiraa waxaana inay tahay weyso warkaa ma ku dhacay haddaa mahadsan tahay adoo gacanta soomaaliya xasuustay inaa weysasanaysay soo bilow dibuucel weji soo bilow waxaas weyse maahe marka cinda awali jus-in qaybta ugu horeysa minal wejhi wejiga wa tartiibu waxaa laga wadaa tartiib soo lixaad maaha tartiib waxaa laga wadaa anlaa yuqadama waa inuusan ka hormarin cudwan xubin calaa cudwin xubinkii ka horreeya inuusan ka hormarin marka weesada xubnaheedu waa afar weeyaan weesada xubnaheedu waa intee afar weeye afartan maxay noqonayaan yah mhm wejiga gacmaha lugaha weysada weysada iisheeg ah, waajibkeedaan ka hadlaynaa xubnaha weysada in la dhaqaa ee waajibkeedaan ka hadlaynaa yaa dhegah manoogu jirtay maya dhegamaana soo sheegin haye waa in wejiga la dhaqo kow laba gacmo hal xabay isku yihiin gacmaha la dhahaa gacmo waa hal xabo hal leyn bay hayaan haye madaxa in la masaxo iyo lugaha in la dhaqo waa afar markay lix ha gacmaha labaha ka dhigin maxaa gacmuhu sida weji a u tiriba iyaguna gacmo u yihiin way maxaan soo dhiganay shalay waxaan soo dhiganay qofka hadduu intuus khaldamo uu gacanta bidixda ku bilaabo weesadaas inay jabaysa soo ma ah he maxaan soo dhiganay inaysan jabayn laakiinse laga laga fiicnaa inaysan jabayn laakiinse hee laga wacnaa wakaa alfaslun hadday lagu yidhi marka hadda wuxuu ku baray shiikhu weesada markaat inaad weysaysato waxyaabaha waajibkaa ah inaad samaysid wixii lagu weysanaya hata ka bilaabaya wuxuu yidhi faslun almaau qaliilun wa kathiirun biyihii lagu weysan lahaa baa la galay almaau biyuhu qaliilun waa kuwa yar iyo wa kathiirun kuwa badan biyuhu labadaas u biyuhuna yar yihiin ama hee badan yihiin marka maxaa miisaan noqonaya maxaa kuwan ina yar yihiinna sheegaya kuwa badan yihiinna sheegaya fal biyaha yari maaduuna alqullatayni wey maaduuna alqullatayn laba qullooda wixii ka yar laba qullo maxaa intee litir usoo sheegan boqol iyo sagaashan iyo kow litir wixii ka yar ayaa biyo yar la dhahayaa koow walkathiiru biyo badanna waxaa la yidhaahdaa qullataani laba qullo boqol iyo sagaashan iyo kow wixii gaara iyo fa akhara wixii ka badan fa maxaa loo yaqaanaa biyo badan baa la dhahaa biyo badan biyo yarna waa wixii ka yar intaas walqaliilu biyaha yar biyaha yar hadda waa barata biyahan waa yaryihin hadii la maqashid waa fahamta waxa laga wado waa wixii boqol sagaashan iyo ko litir ka yar waa biyo yar konton litir waa biyo yar lixdan litir waa biyo boqol litir waa biyo yar warkaa ku dhacay soo maa biyaha yarkaahi marka yatanajasu waxay najaaso ku noqonayaan biwuquuci annajaasati fiihi najaaso inay ku dhacdo bay najaaso ku noqdeenba wain lam yataghayar yaysan isbedelin hadday rabaane biyihiiyo beelka ka cad haddii koob kaadiya lagu shubo yaa hal kooba oo aan isbedelin ayaguna cadde maxaan leenahay najaaso weeye inay isbedelaan shardiba maaha maxay najaaso ku noqonayaan inay najaaso ku dhacday keliyaba najaaso ku yihiin bes walmaa ulkathiiru biyihii badnaana laa yatanajasu najaaso ku noqon mayaan yah in najaasa ku dhacday darteeda najaasa kuma noqonayaan warkaama ku dhacay biyaha badani inay najaasa ku dhacdo darteed hee najaasa kuma noqdaan ee eh, maxay najaasa ku noqdaan ilaa idaa tagayara inay isbedelaan inuu isbedelo mooyaane dacmuhu biyihii dhadhankoodii aw lownuhu ama midabkii biyaha aw riixu ama urtii biyaha warkaama ku dhacay shay ku dhacay biyaha oo najaaso ah oo bedelay biyihii urkoodii iyo dhadhankoodii midabkoodii yaa ayay najaaso ku noqonayaan biyuhu markaa ma ku dhacay laakiinse in najaaso ku dhacday keliya biyihii badnaa najaaso ku noqon maya kitaabka waxaan kusoo dhigana biyaha laftigooda in hadhow la hagaajin karo oo daahir daahir daahir laga dhiga somaan soo dhigan see looga dhigay seel waa in biyihee hadday yaraayeen qullatin lasoo gaarsiiyaa kadibna midabkii hee asalkiisa ay ku laabtaan warkaama ku dhaca biyihii aaba qullatin ka badnaa hadday isbedeleen oo najaaso noqdeen ayaguna see daahir ku noqon karaan laba siyaabood baan idhi inaa iyagu iskoo hee nadaafadiisu isaga soo laabtaan urkii uu meesha ka baxo ama midabkii ama iyo in ayagana la dhaamiyo ilaa laga ba <laughs> faslun muujibaat lqusli weesadii buu ka baxa sheikh waxyaabaha qubeyska waajibiya sittatun lix weeye hebel qubeys baa ku waajibay markaan leedahay lix arrimood baan keensanaya ama hebelaayo kow ilaajul xashafati xashafadii inay gasho filfarji farji inay gasho xashafa waa soo dhiganay macnaheeda dhikarka intiisa hore markii la gudo bannaanka timaado wey intaasi inay gasho fil farji un inay gasho ama farji hore ahda mid danba ahaadee wa khuruuju lmaniyi inay mani hee qofkii ka soo baxdo ama soo jeedo ama hee ha hurdee wal xayidu qoftii dumarkaada inay cayda ku dhacdo wannifaasu dhiiggii dhalmada ahaa ee qofta markay dhasho dhiiggii soconayey markuu go'o walwilaadatu iyo hadday dhasho qoftii dumarkahayd baa dhashay dhiig dambana kama imaan saa markay u dhashayba dhiig wax dambe oo dhiiga oo ka dambeeyey oo nifaas lehda ma wajirinba dhalmadaa darteed bay u qubaysanaysaa wilaadadaa la dhahaa marka dhalmadaa darteed bay ka qubaysanaysaa iyo walmowtu iyo qofka hadduu dhinto marka kitaabkeeni hore almowt kuma jirin yaah xagga maxaa fahamtay waxaa lagugu dara waa lasuukaa lasuukaa daraya marka qofka waxaa rabaa inuu iska wato barartule adri iska ilaali weliga waa soo maray mana garanayo waa mushkila qaran wey iska jir lixdaa arrimood markay qofka ku dhacaan marka maxaa laga rabaa inuu la yimaado qubays waajib ah inuu la yimaado faslun qubayskiibu qofka soo diyaariya haye kan marka faslun furuudul qofkii qubeysanayey qubeyskiisii waxaa waajib ka ah inuu la yimaado itnaani laba arrimood qof markuu qubays waajiba qubaysanayo laba arrimood waa inuu sameeyaa waa laga rabaa kow anniyatu inuu niyeysto qubeyskani inuu kii waajibka haa yahay muxuu niyeysanayaa yaah niye maxaa ka hosheen marka dhaweyd in qalbiga lagu qabsado shaygan ficilkiina la bilaabo soo maahayn marka niyaddii waa inuu qalbiga ku qabsadaa qubayskani inuu yahay kii waajibka ahaa saa niyaddan ku qabsadaa waa ama waa inuu niyadda ku qabsadaa qubayskani inuu yahay kii janaabada magacamagaca ku qabsada qalbiga hadduu rabo marka waa ku dhacay soomaa waa marka xadathun akbar baa la dhahaa soomaa xadathun akbarkii waa inuu ka qubaysan inuu niyeystaa niyadaasna markuu niyeysanaya waa inay hee ay la socotaa meesha ugu horeysayo biyaha markuu isku bilaabayo ayuu niyadan qalbiga ku hayaa qubaysku marka kala horeyn male qubaysku hee way sidoo kala horeyn baan leedahay qubayskuse kala horeyn maleh xagguu isaga bilaabi karaa luguu isaga soo bilaabi karaa meel nuxuu isaga bilaabi karaa biyaha qofku meeshuu isaga bilaababa waa meeshiis wa tacmiimulbadani biyihii in la wada gaarsiiyo bilmaai tacmiimulbadani jirkii in la wada gaarsiiyo bilmaai biyihii in la wada gaarsiiyo jirka waa inay biyahooda gaaraan tin iyo cirib haddaad timo badan tahay qabadho waa ina timihii salkooda haddii ninku garweyn leeyahay waa in garkii hoostiisa biyaha la geliyaa warkaama ku dhacay haahe marka biyaa la isticmaalaya waxaa la isticmaalayaa biyo dadka qaar waxay samaynayaan biyihiiyo saabuunta isku dhex wadayaan marka biyo saabuun la isticmaalaysa biyo ma isticmaalaysa masaladaas waa baraarujin doonaa waa inay biyo isticmaasha markii qof janaaba qubaysanayo biyo waxa la yidhahda inuu ku qubaystaa hadhow markuu biyihii janaabada caada uga qubaysto haduuna qubayskii saabuunta iyo wuxuu isticmaala isaga u taallaa hala yimaado mar dambe laakiinse isagoo janaabo qaba inuu qubaysto saabuunna ku qubaysto biyihii qubayskaa saabuunta ismarinayo ku qubaysanayana hee uu aqaato inay tahay biyihii waajib qubayska waajibka ahaa idi ka yeeli mayso maxaa biyahan markay jirka taabtaanba maxaa yaa waay insha alla waa arki doonaa masaladaasoo kalaa baa noo socota si fiican oo la soco faslun shuruudulwuduui casharatun shuruudulwuduui shuruudulwuduui weesada shuruudeedu casharatun waa toban shardiga rugni way kala duwan yihiin rugni maxaan kusoo sheegnay hawsha markii aad guda gasho waxyaabaha dhexdeeda waajibka ah shardina maxaa weeye intaan hawsha bilaabin waxyaabaha lagaa raba inaad samaysid sa hawsha u geshid warkaa ma ku dhacay marka hadda muxuu yidhi weesadii intaadan bilaabin horaanteedii ee waxyaabaha lagaa raba waxyaabaha inaa soo bixiso lagaa doonayo shuruudulwudu wey kow alislaam qofku waa inuu musniya nin gaal ah hadduu ilaahay aamano weysasanayo waxba kama jirto weysadaas laaba atamyiis qof wax kala soocaya waa inuu toddoba jir waa inuu wax kala soocaya cuntadiisa asagoo cuni karaya asagoo suuliga geli karaya iyo wixii la halmaala ah, tamyiisku macnuu waa sidaas waa inuu waxa cuni wax fiican kala garan karayaa waa inuu cuntadiisa asagoo waxa cuni karaya inuu suuligiisa aadi karaya tamyiisu toddoba marka waa inuu gaaraa inta badan saasay yidhaahdeen culummadu wanaqaau can ilxaydi qoftii dumarka ahaydna waa inaysan annaqaa waa daahir ka tahay canilxaydi dhiigii xaydka waa daahir ka tahay qof gabar xayd qabta hadday ilaahay amanu weysanayso xirmi mayso weysadu ma guntamayso wannifaasi wanaqaau can innifaasi dhiiggii dhalmadana waa inay daahir ka tahay maxaa kaloo daahir laga noqonayaa wa camaa shay baa daahir laga noqonayaa yamnacu diidaya wusuulal maa'i biyuhu inay gaaraan ilal jirkii haraggii markaa weysaysanaysid qubeyskiina waa la mide eh. markaa weysaysanaysid haragga so waxaa la dhaqayso haraggaa ma haraggaas wax kasta oo ka hor istaagaya biyihii inay gaaraan waa in hee la suuliyo weeye cidiyaha gabdhuhu gashadaanoo dhaadheer maaragta yaa marka la weysanaya xaggaa hala dhigto cidiyahaga xaggaa isii dhiga haddaa lagu xaroonayo macata haye raggii magaranaysa shaqeynaya fuundiga oo kooladan lagu daro baasha iisa magaceeda rinjiga lagu daro caddaanka ah nuurada lagu daraa gacanta wad qabsanaysaa soo ma gacantii harag harag harag saaran bayba tahayba ma ku weheysan karo waa inuu waxaan iska jafaa ma jidho waa in haragaa wax hor istaagaya oo biyaha hor istaagaya waa inaysan jirin haye waaya taasuu masalo maaha wa allaa yakuuna waa inuusan dul saarnayn wa allaa yakuuna waa inaysan ahayn dheh calal cudwi xubinkii la dhaqayay korkiisa waa inaysan ahayn maa shay yuqayiru bedelaya almaa biyihi biyihii wax bedelaya waa in haraggaagi aysan saarnayn waa saabuunta sheegayay taas haawanta intaa ismarisay biyaa soo ku shubtay meesha biyaa maraya mise biya saabuun laa maraya marka biyo mari mayaan somaan ah, biyo daahira weeye laakiinse dahuur maaha maslada fahamna warkaama ku dhacay sooma ah. yacni waxyaabihii waajibka ahaa kaa rogimayaan baa laga wadaa waajibka hee kaa rogimayaan marka halkaanay soo gelaysaa qofka qubaysanayey waa in qubayskii waajibkaa u hormariya hadduu rabo warkaama ku dhacay ama sabicadi isaga qubaystaa saabuuntiisa iyo wuxuu ismarinaya iyo wuxuu isaga u taalaay kadib markuu qubaysto niyada waa inuu gashtaa qubays waajiba inuu qubaysanaya kadibna biyaha isku furaa oo jirkao dhan wada gaarsiiyaa biyihii warkaa ma ku dhacay mm-hmm. inaad masalada fahamteen baa umaleynaya wa anlaa yakuuna cala alcudwi xubinkii waa inaysan dul saarnayn maa shay yuqayiru bedelaya almaa biyihii bedelaya waa inaysan saarnayn waalcilmu waa inuu qofku og yahay bifardiyatihi weesadayna waajib ku tahay was inay waajib tahay qubayskana qubaysta inay waajib tahay waa og yahay waa iska qubaystaa hadduu iska maqlay ama waa la iska weyseystaa ka mayso khatar weyn wa anlaa yactaqida waa inuusan aaminsanayn fardan farad oo min furuudihi weesadii waajibaadkeedii ka mid ah sunnata inuusan sunno ka aaminsanayn wejiga in la dhaqo waa inuusan sunno ka aaminsanayn waa inuu ogyahay wejigu inay waajib tahay gacmu inay waajibin dhaqidaysa lugaha in la dhaqa waajib masaxa in la masaxo waajib wayaan anlaa yactiqida inuusan aaminsanayn fardan oo min furuudihi waajibaadkii weysada ka mid ah sunnatan sunna waa inuusan ka aaminsanayn maxaa kaloo shardiya walmaau biyo in la isticmaalo altahuuru wax daahirinaya biyo wax daahirinaya waa inu isticmaalaa marka muxuu ka wada maaha dahuura biyo markii la yidhahdo waxaan maxaa weeye waa biyo la dhahayo keliya waa inuu isticmaalaa Ah, magac kan la socon waxaan maxaa weeye waa caana boore waxaan maxaa weeye waa sheex sheex sheexuusu biyo maah laakiinse waa biyahee wax lagu daray ilaa magacii biyaha laga laga xoog batay kuwa marka lama rabo maxaa la rabaa wax magacii biyaha wata xareed wey biyaxareed magacii way biyahay wataan biyahan waa biyo macaan waa biyo kharaa marka biyaha magacyadaasi mushkilo male laakiinse magac shaygii biyihinimadii ka saarayo magac kale u bixinayo waa biyo saabuun leh waa biyo ma garanaysaa sonkor leh waa biyo milix leh waa biyo kida mhm. milixda waa kala saari doonaa insha allah kitaabta kale ugu tagno baa arki doonaa sonkortu biyo sonkorle laguma <laughs> weysakaro wadukuulu lwaqti waqtigii salaaduna waa inuu soo galay shardigaas haraabe masle qofka waxaa weesada wixii ansax noqonaysaa buu ku yiri markii waktigii saacaddu soo galo maxmaa ka fahmaysaa yani haddaa hore sii weysta weesadaas ma jidho saa marka maaha fiiriso gadaal bay ku xirantaa wa dukhuulul waqti waqtigii salaadu inuu soo galo shardigaasi iyo walmuwaalaat yah iyo in laisdabageliyo salaadii ee arkaantii weesada in laisdabageliyo waan waxba loo dhexaysiin labadaa shardi waxaa iska leh lidaa'imi lidaa'imilxadai midka weese jabkiisu joogtada yahay yacni midka kaadidiisu iska socoto ama magaranaysaa neefta hadda uu sii deynayo gadaalka sii deynayo iska socoto ya ama gabadhii xaydka qabtayoo dhiiggii dhabar furanka la yidhahdo iska qabto iska socdo marka qof kasta oo waxyaabihii weesada jabinayay cudur uu ku noqdayoo uusan xajin karin yah usan xajin karin kaadidii usan xajin karin qofkan ama magaalaha jooga ama gurida jooga way ka fikanaysaa qofkaasu muslim maaha so inuu lama rabo dee waxaan kaadidana maxaa weeye waxyaabihii waysada hee jebinayey waxaan leenahay shiikhu adiga maba tukan kadhidba maxaa yeelay mar kasta waysada kaa jabaysaa maba maya dhihi mayn waxaan leenahay adiga shuruudii hore markii laga soo tago sideedda ahayd adiga laba shardaa lagugu darayaa adigan kaayadu iska kaa soconayso iyo adigan baasha dambe iska sii deynaya joogtaduna ka tahay oaan ceshan karinoo hee markii allaahu akbar la yidhaahdo hee weyseyso weyse salaadii waktigood aan soo gelin ka horaysaa weyseysan warhama ku dhacay laakiinse wixii dadkii wixii dadka ka soo hara maxaa la samaynayaa alasayd hadduu soo weyseysto weysoo ka jabi marka qofkaas waktiga waa inuu waktiga usoo galaa masalada labaad maxay tahay waa in uu xidhiiriyaa weesadii maxaa laga wadaa wejigii dhaqdiisii gacmihii masaxidii lagihii la dhaqeeyey waxaas waa inay xiriir yihiin waa inaysan kala goyn arkaanta in la xiriiriya kuma jirin qofku aduu lugaha dhaqdo aduu intuu wejiga dhaqdo hadduu mid yar ciirsado muddo ciirsanaya kadibna gacmaha uu dhaqi karaa warkaan ku dhacay soo maa laakiinse haddii qofkaasi kaadidiisu iska soconayso ama magaranaysa waxyaabihii weysada jibin iska soconayaan isaga maxaan leenaa maxaan leenaa isaga salaada weysada hal mar xiliye ha kala googoon gacmaha soo dhawe wejiga dhaq gacmaha dhama soco lugihii dhaq xidhiiri weysada kadibna salaadii hee horey ka gal weeyaan haddii xoogaa jamaacada laisku sugaya iyo waa laga qalleen waxaan lahayaa intaas sacuudaad ba ku noqonaysa wixii kaa yimaada mushkilo malaha warkaa ma ku dhacay wlmuwaalaatu lidaa'im lxadad macnuu waa sidaas marka faslun nawaaqid lwuduu'i arbacatun weesadaa soo weysastay waxyaabaha jebinaya afar shayba afar arrimood baa weesadii kaa jebinaya kow alkhaariju wixii ka soo baxay min axadi sabiilen labadii wado labadii wado wixii kasta oo ka soo baxa weesada way jebinayaan dhagaxun hadday ka soo baxda iyo hadday bahalla ka soo baxaan iyo yaa way jebinayaan waysadii weeyaan warkaa ma ku dhacay wax kastoo ka soo baxa min qubulin cawradii hore ah aw duburin ama cawradii dambe ah labadii buu ku riixun dabeela ha ka soo baxdo ma garanaysaa neeftii weeyaan aw hayruhu ama wax kale ha ka soo baxaana isku daro way sidaas hee waa jabaysaa weye ila biyihii taranka ahaa mooyaane shahwadii mooyaane manidii haddii kasoo baxdo waysagay jebinaysaa dhihiman ayada maxaan dhahaynaa qubays bay waajibinaysaa way ka ballaarantaa kuwan yararka warkaa ma ku dhacay wakaa athaani arrinka labaadoo weysagay jebinaaya zawaalul caqli caqligii inuu meesha ka baxo weeye qofka caqligiisii inuu meesha ka baxo sidoo ga bixi kara caqli u tegi karaa binawmin inuu seexday aw khayrihii ama wixii hurdo lamid ah oo ka xeel dheerba inuu suuxay oo kale ama wuu waashay ha qac buu ku dhuftay ama hee wuu seexda ama hee wuu suuxay intaasba weysadii qofku uu weysaystay maxaa ku dhacaya way ka jabaysaa hal baa laga soo reebayaa soomaa ilaa qaacidin mid fadhiyey mooyaane mid hee mid fadhiyey mooyaane kaasoo mumakinin ku xajiyey ku sugay uu ku xajiyey maqcadatahu salkiisii meeshusalkiisii wuxuu ku xajiyey min al ardi dhulkii ah, nin salkiisa dhulka ku xajiyey ama kursiha ku fadhiye ama magaranaysaa sidii afargeystaa u fadhiyay intii salka ahaydoo magaranaysaa eh, eh, cawrada ahayd ama wax ka soo bixi jireen salka ku xajiyey qofkaasi weesaday ka jabay meesha asaga ah, hadduu salaad ku caada u fadhiya labadaba waasa ka jabi mayso waaya ilmuhu soo kaco horu ka tukanayaan athaaliu arrinka saddexaadoo weesada jebinaya waxa weeye iltiqaa'u inay kulmaan oo istaabtaan basharatay rajulin wa imra'atin gabar iyo wiil ama rag iyo dumar haragoodiiba istaabanaya haragii inay istaabtaan fiqhigu erayadaa larabaa in la kala guro erayada erayga macno gaara kuu sameynaya warka waa dhacay soo maahan yaah erayga marka waa inaan dhuuxdaa haragu inuu istaabtaan waxyaaba kaloo istaaban karo fara badan baa jira kitaabta waaweyn baa ugu tegi doonaa laakiinse haragu inuu istaabtaa weesadii hee jabinaysa weeyaan markaama ku dhaca labadii qof kabiirayna waa inay yihiin laba qof oo waaweyn waaweynku qaangaarnimo maaha maxaa weeye laba qof oo hee xad gaaray inay wax ka helaan ah warkaama ku dhacay xad maxay gaareen qofka inuu wax ka heli karayaa yani ajnabiyeeni ajnabi kala ah oo isgeynaya min hayri xaa'ilin teed la'aanna istaabtay teed la'aan bay hee istaabteen weeyaan intaasuu sadala isugu xiray rag iyo dumar weeye waa laba qof waxa weeye gaaray xad hee ay shahwo iyo wax istaabtaan ee dareen galo ajnabi bay kala yihiin ajnabi maxaa ka wadaa way isgeeyaan wey dad isgeeya wey isguursan kara baa laga wada ajnabi kaliya masalada saa fahamta yaa marka islaanta hayadda waaba guursatay soo maa waa isgeyseen <laughs> marka wasada kaa jebinaysa masalada ayaysan ku dhuuman min hayri xaa'ilna waa inay marka hadday dir maradii gacanta iska hormariso ama golofis qabto oo si nool u salaanto yaa dembiba ha ahaatee waysadii kaama jabayso maxay golofiskan muxuu noqday xaa'il buu noqday araabicu arrinka afraadi khatar wey gabdhaha iyo raggay gabdhaha aan waxba isku ahayn isalaamaya waxay kala mid tahay sidii qof dimbil dhabal dimbil daba gacanta loo saaray iska fudaysanaya assalaamu calayk waana inaa eedo war inaa habreed kidaa ah. khatar wey araabicu kan afraadi masuqu bil aadamiyi cawradii hore ee bini aadanka in la taabto aw amase xalqati duburihi cawradiisii dambe intay wax ka soo baxayeen in la taabto xalqabaama intay wax ka soo baxayeen maxaa lagu taabanayaa bibadni raaxati calaacasha caloosheedii intaas midabka gaarkaale weeyaane aw amase lagu taabto butuunil asaabici faraha hee gudahoodii faraha gudahoodii faruhu banaan iyo guday leeyihiin xaggan waa banaankii xaggan haddii cawrada lagu taabto waxay la mid tahay boodyadaadii oo cawradaadi taabatay miyay jabaysaa maya meesha la diidaya waa halkaa halkaa hadday taabato cawradii faraha gudahooda iyo calaacashaas weesada way jabaysaa weeye ama cid kala kaa taabata ama aduu ah, magaranaysaa taabadaa rabtid intaa markaa calaal maxaa lagu qiimeynayaa marka sidaa la isku saaro wixii qarsoonaada ayaa wax jabinaya warkama ku dhacay halkaana wuxuu sii hayaa bilahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcalaa saxbihi ajmaciin